بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله النهي على الجدال في الدين meeshan wuxuu musanifka kaga hadlayaa reebitaanka shareecadu ay naga reebtay diinta inaan ku doodno diinkeenni inuu diin doodeed noqdo dood keliya inuu noqdo nahyiga iyo reebitaanka nala ka reebay buu shiikhu aqwaashii iyo axaadiistii iyo wixii ku sagnaa aayaadkii yuu noo keenaya jadalka inuu madmuum yahay doodda inay madmuum tahay ayuu noo keenaya wuxuu leeyahay musanifka raximah اllah wayanhaa ahlu الsunnati wاljamaca can اljidaali wاlkhusuumaati fi اddiin إذ qad xadara النabiyu salى الlahu عalيh wali waslama min dalika wayanhaa waxay reebaan ahlu sunnati wاljamaaca ahlusunna wاljamaaca waxay reebaan can iljidaali doodii wاlkhusuumaati murankii fi diini diinta lagu murmo oo lagu doodo ayay reebaan id maxaa yeelay qad xadara الnabiyu salى الlahu عalayh wali wasalam nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam wuu ka digay wuu digay can dalika arrintaas oo ahaa aljidaalu wاlkhusuumaatu fi اddiin diinka oo lagu doodo oo lagu murmaahi wuu nooga digay nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam fafi صaxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa dhexdooda ku sugnaa oo nebigana maaragtay uu ka warinayo jundab ibni cabdillaahi saxaabigaas baa nabigana ka warinaya can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigeennana calayhi salaatu wasalaam ayuu jundab ka wariyey wuxuu leeyahy annahu qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi iqra'u lqur'aana ma'talafat calayhi quluubukum faida اkhtalaftum faquumuu canhu iqra'u lqur'aana qur'aankii akhriya ma talafat ma اtalafat calayhi quluubukum inta uu qalbigiinnu isku duman yahay oo quluubtiinnu ay isku xihan tahay oydnan isku khilaafin qur-aankaa akhriya laakiin faida اkhtalaftum haddii aad iskhilaaftaan oo aad qur'aankii macnihiisii iyo isku khilaaftaan isku qabsataan joojiya khilaafka faqumuu canhu ka istaaga joojiya weyaan faqumuu canhu marka waxaa la diiday qur'aanka yacni maaragtay in dadku intay isku qabsadaan oo ay dhexdooda ku doodaan markay gaarto waa in laga istaagaa oo la joojiyaa arrintaas faraha laga qaado inta quluubta ay isku duman tahayna oo isku meel loo jeedana qur-aankan akhrintiisa in la wado waa amar qur-aanka waa shayga ugu sharafta badnaa soo maaha waa kalaamu ullah kalaamkii alla wey waa diinkeennii wey haddayba dhexdiisa iskhilaaf u yimaado ka joogsada buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa fi lmusnadi musnadka imaamu axmed iyo wa sunan ibni maaja ibni maajah kitaabkiisa sunanka ah yaa dhexdooda waxaa ku sugnaa wa asluhu xadiidkan musnadka iyo iyo maaragtay ibni maajahba ku sugan asalkiisuna fii saxiixi muslima buu ku yaallaa marka inuu xadiid saxiixayahu kuu ishaaraya can cabdillaahi bni camrin cabdillaahi bni camr bni caasna ay ka wariyeen wuxuu leeyahay cabdulaahi cabdullaahi bni camr bni caas ana الnabiya salى اllahu calayh waali wasalam nebigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa kharaja soo baxay wa hum saxaabadiyo yakhtasimuuna doodayo fi lqadari qadarka alle ka doodayo ayagoo ka niqaashayo oo ka doodaya qadarkii maqaadiirta ilaahay ka hadlayo ayuu nebigu ku soo baxay markuu arkay nebiga aada uga carooday faka'nnamaa marka waxaabad moodaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yufqa'u in lagu jabiyey fii wajhi wejigiisa xabu rumaani geedka rumaanka la yidhahda xabaddiisa in wejiga looga dhuftayoo wejiga looga fujiyey baad moodaa min aladabi min ajli اladabi carad darteed uu nebiga caraysan yahay yaad moodaa macnaheedu waxa weeye nebiga markuu carooday calayhi salaatu wasalaam oo carada ay ka badatay baa wejigiisii guduutay wejigii baa guduutay rumaanka bahalka layidhahdana waa guduudanya waad ogtihiin marka waxaad mooddaa xabaddii rumaanka ahayd ee guduudnayd in wejiga looga shabaabad mooddaa carada nebiga uu ka carooday salawaatu wasalaamu calayhi daraaddeed weeyaan fa markaasuu nebigu dadkii qadarka ka doodayay wuxuu ku yidhi bihaada umirtum am lihaada khuliqtum bihaada ma midkaan umirtum la idin faray inaad qadarka ilaahay oo sirtii alla ah aad ka doodaan am aw amase lihaadaa ma midkaan baa khuliqtum laydin abuuray inaad murantaan oo qadarka ka doodaan miyaa laydin abuuray ama laydin amray tadribuuna alqur'aana qur'aankii baad isku aad ku garaacaysaan bacdahu qaarkii bibacdin qaarka kale ka horkeenaysaan waa idin sidee weeye yacni qur-aankii baa nin aayaddaa soo qaadanaya midna aayad kaloo soo qaadanaya maqaadiirtii qadarkii ka hadlayo marka marka inaad qur-aankii iswaafaqsanaan inaad iska hor keentaan oo idinkoo qadarkii ku doodayahay ma taasaa laydiin abuuray mise iyadaa laydin amray buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam bi haada midkan oo ah jadalka iyo miraaga oo diinka lagu dooda ihi halakat اlumamu ummadihii ayaa ku halaagsamay qablakum idinka hortiina ahaa ummadihii idinka idinka horreeyey arrinkan bay ku halaagsameeyeen bal jaaءa alkhabaru marka yani nahyigaas axaadiistaasoo nabigeenna ka sugnaatay salawaatu اllahi wasalaamu calayhi axaadiistaas ayaa rasuulka ka sugnaatay salawaatu اllahi wasalaamu calayh halkan musanifku marka wuxuu noogu sheegayaa dadka diinka ku doodo inayba tahayba doodaas lafteeda inuuba nebiyulaahi moxamedba noogu sheegayba cuquubada inay tahay ummadda la inay tahay ayuu rasuulku noo sheegay buu leeyay bal jaaa alkhabaru axaadiistii ayaa timid khabarkii baa yimid oo xadiidkii ah muxuu ku yimid bianna aljidaala doodii cuquubatun inay cuquubo tahay oo min cuquubaati illaahi alle cuquubooyinkiisa ciqaabkiisi cadaabkiisii ka mid a ah, ummati ummaddan lagu ciqaabayo yani jidaalka laftiisa dooda ummadda inay doodo yaa waxaa la yidhaahdaa nooc cuquubada ka mid ah weeyaan oo ummatu maxamed lagu ciqaabay inay tahay bauba nabigeenna noo sheegay buu leeyahay markaasuu xadiidkii noo keenay fa fii sunani tirmidiyi sunan tirmidi iyo wabnu maajah sunan ibnu maajah waxaa dhexdooda ku sugnaa min xadiidi abi umaamata radi allahu canhu abuu umaamata albahili saxaabigaas xadiidkiisii uu nabiga ka wariyey qaala abu umaamo wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi maa dalla qowmu bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal uma qara'a maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qowmun khasimuun maa dalla qowmu buu yidhi dad ma dhumaan oo xaqa kama kama baadiyoobaan bacda hudan hanuun dabadii oo kaanuu calayhi hanuunka ay ku sugnaayeen dabadii hanuun ay ku sugnaayeen gadaashiisa dad ma baadiyoobaanoo xaqa kama dhumaan ilaa hadday dhumaan uutuu waxaa la siiyey aljadal dood ayaa la siiya dood baa la siiya marka waxyaalaha ummadda ku baadiyoodo oo xaqa lagaga tagaahi dooddaa ka mid ah jidaal fidiini baa ka mid ah uma qara'a markaasuu nabigu akhriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maa darabuuhu laka ilaa jadala oo fii suurati zukruf ku jirta ayuu akriyey maa darabuuhu nabiyulaahi ciisa kagama kaagama ayan yeelin mushrikiintii laka adiga ilaa jadalan dood mooye wax kale kaagama yeelin yacni waxa way aayaddan oo fii suurati zukruf ku jirtaay waxa weeye waxaa ka horreeyey walamaa duriba bnu maryama maalan idaa qowmuka minhu yasiduun wa qaaluu aalihatunaa am hu maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qowmun khasimuun aayaddaasay ahayd fii suurati zuqruf ku jirto waxa weeye markii aayaddii ay soo degtay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun aayaddaas markii ay soo degtay yacni idinka iyo waxaad caabudaanba naarta jahannamo la yidhaahda baad xaabadii lagu orin lahaa aatiin idinka iyo wixii aad caabudaan baa layihi markaasay mushrikiintii inta nebigu u yimaadeen ayay waxay yidhaahdeen radiina an yakuuna ciisa macana marba haddiiba qofkii annaga iyo wixii la caabudoo dhanba aan naar ahlu naar nahay nebi ciiseba waa la caabuday nebiyullaahi ciise hadduuba naarta nala galay waa ku raalli baan ku nahay bay yidhahdeen macnaha dooday ka wadaan waa ku yacni nebigay ku burinayeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh leanna nebiyullaahi ciiseba waa la caabuday nasaaraa bayna caabudeen marka hadalkaas ayay ku faraxsanaayeen markaasuu rabbi leeyahay yacni maa darabuuhu laka ciise kaaga ma ayan yeelin hadalkiisii ilaa jadala lanna nabiylahi ciise inuusan ku jirin ina aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa ulaaika canha mubcaduuna ka dambayso yacni dadkii wanaagga u hormaray naarta geli maayaan nabiylahi ciise o kale waa rasuul ilaahay weeyaan cid cadaabi mayso waa rasuul ilahay jannada ilaahay iskale weeyaan marka hadalkan maelkan ay ku yeeleen yacni ma aynan kuu yeelin ilaa jadalan wa khusuumatan adiga ay kula doodayaan bilbaatil baatilka ay kugula doodayaan unbay kuu yeeleen baa leeyihi ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka aayaadkiisa iyo diinkaasi ka doodo kufaarta inay yihiin buu qur-aanka noogu sheegay allah fii suurati raafir maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu aayaadka ilaahay dhexdooda yaa ku doodo oo inay buriyaa kugu doodo dadka kufaarta unbaa ku doodo axad kaloo ku doodahay ma jiro weeyaan ayagaas weeyaan annagana marka inaan ayaga shaabaxno lama rabo inaan baatil ku doodno nalama nalooma ogolo weeyaan a'imadii marka aqwaashoodii buu musanifka halkan uu noogu keeni weeyaan wa qaala imaamu axmed imaamu axmed baa wuxuu yihi raximahu llahu yacni marka uu ka hadlayo usuulu sunnihiisa kitaabka la yidhaahdo marka uu risaaladaa ka hadlayay ayuu wuxuu yidhi usuulu sunnati cindanaa sunnada nebiyullaahi moxamed iyo diinkiisii dariiqadiisii asalkeeda usuusha ay ku taagan tahay annaga agteenna waxa weeye haddaan nahay ahlu aan nahay weeyaan wa adtamasuku qabsasho la qabsado bimaa kaana calayhi wixii ay ku sugnaayeen asxaabu rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka saxaabadiisii oo ardaydiisii ah waxay ku sugnaayeen qabsashadiisii oo la qabsado waa hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii sunnadii ah weeyaan iyo wliqtidaau bihim saxaabada lagu daydo lagaga dayda diinkii ay nabiy llaahi maxamed ka soo guuriyeen wa tarku lbidaci bidcooyinka oo laga tago waxyaalaha bidcada in laga tago faraha laga qaado ayaa min yani usuul sunnati cindanaa ka mid ah wey wa kullu bidcatin bidca kasta kulligeed oo wax alla wixii gadaal ka yimid markii diinkan la dhammaystiray oo ilaahay rasuulkiisa u dhammaystiray dabadeed gadaal laga keenay oo dadka diin looga dhigay fa middaasi bidcadaasi dalaalatun baadi weeye lama kala reebin ikhwaanna <clears throat> lafdu kullu baa la isticmaalay wa kullu bidcatin ali nabigeennana hore u yidhi wa bidcatin dalaala marka bidca la yidhaha bidca xasanaa jirto ma jiro wax la yidhahda bidca kasta oo fi diin ah waa dalaal weeye baadi weye nabiy llaahi maxamedaa ku xukumay salawaatu wasalaamu calayh wa tarku lkhusuumaati maxal shaahidka marka uu musanifku leeyahy waa kan meesha uu ka wado wa tarku lkhusuumaati baa min usuuli sunna ka mid ah doodaha oo laga tago iyo waljuluusi la fadhiisigii maca asxaabi alahwaa'i ay maca asxaabi albidaci dadka asxaabuulbidaca la jirkoodana la fadhiisto lala fadhiistaa in laga tago oo aan lala fadhiisanin ayaa usuulu sunna ka mid ah weeye wa tarku dooda ka tegisteedii ka tegistiisii walkhusuumaati almiraa aljidaal alkhusuuma kulli dood iyo muran un baa loo jeedaa wey in laga tago fi diini diinka dhexdiisa lagu doodo ka tegisteeda laga taga ayaa min usuuli sunna ka mid ah sunnada nebiga usuushiisii ka mid ah wey marka arrimahaas uu shiiku sheegay waxa weeye salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim aad iyo aad ayay khusuumaadka iyo doodda diinka dhexdiisa weliba lagu doodo ay dadka uga digi jireen way uga dhigi jireen ridwaan ullaahi calayhi waxaa laga soo guuriyaa oo maalan alimaamu daarimi iyo alimaamu alaajuri ay soo guuriyaan waxay soo guuriyaan cumar ibn cabdilcasiis oo aada garanaysaan oo la yidhaahdo ay culammadu yidhaahdaan khamis khulafaa raashidiin buu ahaa kii shanaad oo lagu tiriyo imaamkii caadilka ahaa oo bani umaya ka tirsanaa cumar ibn cabdilcasiis baa wuxuu yidhi hadalladiisi ka mid ahaa man jacala diinahu garadan lilkhusuumaati akara tanaqula qofka diinkiisa ka dhigo arad arad yani hadaf ka dhigo hadaf ka dhigo qaradka asal ahaan iyo hadafka waxaa la yidhahdaa waxa lagu shiish barto oo inta maaragtay meel inta wax yar la saaro lagu shiish barto oo kale toogta lagu barto baa qaradka asal ahaa la yidhahdaa marka qofka diinkiisaba sidii wax hadafa ka dhigaahi uga dhiga doodaha uga dhigaahi wuxuu yidhi aara tanaqula guurguurka ayuu badiya maanta diin buu rumaysanya berri madhab kaloo wataa saadaba madhab kaloo wataa qof jadal badan oo muran badan oo xagga diinka ku murma haddaa aragto haabit ma aha ma sugna marka hadalka waa hadal weyn wey man jacala diinahu haradan lilkhusuumaati diinkiisa dood ninka uga dhigaahi harad uga dhigaahi hadaf uga dhigaahi akara tanaqula meel kuma sugnaado maanta hadduu sunno ku sugnaa berri bidco ku dhex jiraa uma kufri buu geli karaa iyo riddo inuu galo baciid ma aha weya markaasay dadka salafkeenna ay diidi jireen markay qaar yidhaahdaan aan kula dooda markay dood u yimaadaan dadka ahluxadiidka ahaa way diidi jireen xasanu basri raxmatullaahi calayhi ayaa waxaa la yidhaahdaa nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi waxaan rabaa buu yidhi inaan diinka kaala doodo alimaam xasan basri waa nin taabiciyo wey diinkii inaan kaala doodaan rabaa buu markaasuu xasan hadal aad u qiimo badan ugu jawaabay alimaam xasan albasri hadal aad u qiimo badan ugu jawaaboo yidhi amaa ana faqad absartu diinii buu yidhi aniga diinkayga waa ii cadyahay amaa ana faqad absartu diinii diinkayga waa ii cadyahay buu yidhi fain kunta adlalta diinaka faltamisu haddaad diinkaada dhumisay adiga orod raasa buu yidhi doono diinka dhuma raaraadi laakiin aniga diinkayga waa ii cadyahay dood kula geli maayo marka qofka diinkiisa uu dhumay oo aan diin haynin yaa jadal iyo muran iyo wax lamida dadka la soo galo marka markuu qof dood kuula yimaado oo muran kuula yimaado ou rabo diintii aan ka doodno oo baail ah dood baailaha wax faa'iidaha ku jira aanan jirin waxaad tidhaahdaa hadalka xasanubasri ou yihoo kale ku radi ama ana faqad absartu diini haddii diinkaada aad dhumaysa fain kunta adlalta diinaka fadhab faltamisu orodoo doono inaad tidhaahdid yaa la rabaa markaasoo kale hadda adiga diinkaaga dhumay waa inuu qofka ugu jawaabo waxaa la yidhahdaa imaam maalik raxmatullaahi calayhi ayaa nin yacni eh, arrimahan dhan kutubta caqaa'idka kusoo guuriyaan afarkaas oo maaragtay eh, xasanulbasri alimaam alaajuri kitaabkiisa fi shariica ayuu kusoo guurinaya ayuu kusoo naqliyaa weeye marka waxaa la yidhaahdaa alimaamu maalik raxmatullaahi calayhi baa nin lagu tuhmi jiray inuu murji'i yahay oo irjaaga lagu tilmaami jiray dadka ku sheegaan ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi imaam maaligo waxaan rabaa inaa i dhegaysato war baan sheegayaa inaan kaaladooda baana rabaa inaa i dhegaysataan rabaa buu yidhi oo markaana aan ku warramo aniga ra'yigayga waxaan ka qabo doodaas aan caddaysto baan rabaa markaasuu yidhi haddaad ila doodo oo aad iga qaalib noqoto fain halabtanii intaan labadeenna doodno aad adiga iga adkaato doodda iga adkaataa maxaan samaynaynaa markaasuu yidhi in halabtuka fatabicni haddaan kaa adkaado xagga doodda kaaga adkaada anaa iraacaysa waa inaa iraacdaa waa ku khasbantaha inaa iraac markaasuu yidhi haddana imaam maalig hadalka ku celiyo yidhi aakharu fa kallamanaa fa fahalabana hadduu mid kale inta noo yimaado labadeenna oo inta nala doodo oo dooda nooga adkaadana maxaan samaynaynaa markaasuu yidhi natabichu kii naga dooda nooga adkaada waa raacaynaa naga dood badiyaan raacayna markaasuu u jawaab u yidhi yaa cabdallah yaa abaa cabdillaahi buu yidhi abuu cabdullaahi ninka la yidhaahdo bacaa allahu caza wajalla muxamada bidiinin waaxidin nabiyulaahi moxamed ilaahay hal diinuu la soo diray araaka wa araaka tantaqilu min diinin ilaa diinin anna waxaan ku arkaa buu yidhi inaa hadba diin u guurayso diin ka guurayso diin kala hadba kii kaa dood baday haddaad raacayso diintii nabi maxamed mid ku sugan ma tihid buu leeyahay marka diinkaasaan ana ku suganahaye orda idhaaf u dhihi jireen marka salafkeenni ridwaanullaahi calayhim doodaha iyo jidaalka oo aan macnaha lahayn ma ayan ogolaan jirin annagana inaan maaratay aan raacno dariiqaas inaan raacno baana laka doonaya wya wa kullu dalika fi ljidaali bilbaili aw aljidaali fi alxaqi bacdama tabayan shiikhu marka wuxuu leeyahay doodaha mamnuuca ah iyo dooda mamduuxa ahee fiicanuu raba inuu noo kala saaro labadaasuu noo kala saaraya midda madmuumka ahee xun wuxuu leeyahay ilaa shan qaybood buu ku sheegayaa wa kullu daalika doodahaas khusuumaadka oo allah iyo rasuulkiisa iyo ridwaan ridwaanullaahi calayhim ay ka digeen waxa weeye dhammaantii fi ljidaali bilbaail baail oo lagu doodo qof isagoo baail inuu ku sugan yahay og haddana baail ku urmaayo ka labaad waxa weeye awiljidaali fi lxaqi xaqii dhexdiisa buu ku doodayaa bacdamaa tabayana markii xaqi u caddaaday dabadeed ayuu xaqii ka murmaaya oo ka doodaya waa midka labaad weeyaan waxaa kaloo la mid ah ka saddexaad awiljidaalu fii ma laa yaclamu lmuxaaju aw dood fii maa laa yaclamu wuxuusan ogeyn almuxaaju midka doodayaahi wuxuusan garanayno cilmi u lahayn inuu ka doodo adoo masaladan aan ku baxsanayn oona cilmi u lahayn inaad ka muranto ood muran ku taagto muran ka taagto taasna waa midda saddexaad weeyaan kan afraad waxa weeye aw iljidaali dood fi lmutashaabihi min alqur'aani waxyaalaha mutashaabiha la yidhaahdo oo qur'aanka aanka ka mid ah inaad ku doodo maxaa yeelay dadka mutashaabiha raacraaco oo ka murmaahi faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaaa alfitnati waibtiqaaa tawiili yacni dadkaas zayq baa qalbigooda ku sugan mutashaabiha marka waa wax un alla keliya oo og yahay cilmigooda cid kaloo garan kartaana aynan jirin sida maalan sifaatka allah kayfiyadoodoo kaleeto yani baa la yidhaahdaa wixii lamidka ah weeyaan marka qofkan waxaas ka doodo ku doodo mutashaabihaasna asna waa soo gelayaa weya kan shanaad waxa weeye awiljidaali bikayri niyatin saalixa qofkan wuu og yahay waxa wuu garanayaa laakiin niyad faasiduu qabaa awiljidaali dood ou doodoo murmo bikayri niyatin saalixa niyad wanaagsan midaan ahayn inuu ku doodo wanaxwi daalika iyo wixii la ah. marka jadalka sidiisaba khayr midka aan mamduuxa ahayneen wanaagsanayne madmuumka ahi intaa unbuu mid noqon karaa inuu qofka baatilku doodo inuu xaqa marka u caddaada u ka doodo dabadeed inuu wuxuusan cilmi ulahayn ku doodo inuu mutashaabihii qur-aanka uu ka doodo jadalka kiciyo inuu niyad xun ku doodo niyad aan fiicnayn asagoo ku inkirayo inuu ku dooday wixii lamid ah weeyaan jadalkaas marka la reebay iyo doodana laka reebay waa midkaas xunka ah wey midka wanaagsan marka waa kee ama ida kaana aljidaalu liidhaari اlxaqi wabayaani min caalimin lahu niyat saalixa multazimun biاladabi fadalika mima yuxmadu qaala allahu tacala udcu ila sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wajadilhum bilatii yaxsan ama ida kaana haddii uu yahay aljidaalu doodii haddii ay tahay liidhaari اlxaqi xaqa oo la muujiyo wa bayaanihi xaqa caddayntiisii kelihii haddii ay tahay maqsad kale aadan lahayn baatil inaadan u jeedin mutashaabih ku doodaynin xaqa markuu kuu caddaada kadib aadan ka murmaynin cilmi waxaadan u lahayn aadan ka doodaynin laakiin maqsadkaada uu yahay xaqa inaad ummadda u muujiso oo xaqii bayaaniso weliba iyou yahay qofka caddaynaya jidaalkaasi samaynayaa min caalimin nin caalima oo lahu caalimkaasna uu leeyahay niyatun saalixa yacni niya faasida aan lahayne niyad wanaagsan leh maqsadkiisu inuu ummadda xaqa u caddeeyo bas weeyaan inay dadkaasi xujada lagu oogo bas uu leeyahay weliba haddana multasimin caalimkaasoo laasimay oo raacay oo ku dhigay biladabi adaabtii adab yacni adabulxiwaarka la dhihi jiray ama adabulmunaadara yaqaano adaab loo ku dhaqmayo ila dooda lafteeda aadaab bay leedahay aadaab ulmunaadaraa jirto qofka inaadan caayin markaad la doodayso inaadan cirdigiisa wax ka sheegin inaadan hadalkiisa taxriifinin inaad ixqaaqu lxaq baa la rabaa wa tabyiinu lxaqi keliya inuu noqdo maqsadkaad ina xaqa u caddayso keliyabuu ayaa la doonaya marka kutub dhanaa laga qoray adab almunaadara la yidhaahdo marka caalimkaasoo niyad saalixana leh aadaabtii munaadaradana ilaalinayo fadaalika midkaasi jadalka iyo dooda noocaasoo kale ihi mimaa kii weeye yuxmadhu la mahadiyo maxaa yeele caaqibo fiicana ka imaanayso qofka markaa xaqa u caddayso adoo maqsad kaleo aad ka leedahay aanan jirin aadaab wanaagsan iyo rifqi iyo wanaag aad u muujiso inuu xaqa inta qaato qofka halaagii uu ku jiro uu ka soo badbaado ayaa la arkaa iyadana waa shay wanaagsan weeyaan qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika udcu u yeer oo dadkii u yeer annaasa wey dadka u yeer maxaa ugu yeeraysaa ilaa sabiili rabbika rabbigaaga wadadiisii oo towxiidkii iyo diinkii iyo sunnadii ugu yeer bilxikmati xikmad ugu yeer yacni xaala kownika multabisan bilxikma xikmad aad ku dheehan tahay iyo walmawcidati alxasana yacni qur'aankii iyo sunnadii baa loo jeedaa xikmadii weeyaan walmawcidati alxasana iyo wacdi wanaagsan waano aad iyo aad u wanaagsan adigoo ku sugan dadka xaqa ugu yeer waanadaas marka maxaa loo jeedaa mufasiriintu waxay ku fasiraan alqowl اladii fiihi rifqu waliinu yacni hadalka ay dabacsanaanta ku jirto ambiyada say usoo bandhigi jireen oo kale yaa qowmi icbudu اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu bay dhihi jireen yaa qowmi bay dhihi jireen hadal dabacsan bay kula hadli jireen fircawn oo fircawn ahu muusa lagu yihi ku dheh allah uu amrayoo yidhi faquulaa lahu qowla layina lacalahu yatadakaru aw yakhsha hadalka u dabciya marka waa hadal dabacsan oo raxmad iyo rifqi iyo dabacsanaan ay ku jirto hal laka ilaa an tazakaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha qofka marka saaxibulxaqa ama saaxiburrisaala ah dadka kuma adadka waa inuu dadka u dabacsanaada oo khayrka u sheegaa taa marka macnaheedu ma aha markaad dadka u dabacsanaanayso inaad xaqii ka qarinayso oo tawxiidkii aad ka qarinayso oo bidcadoodii iyo shirkiyaadkoodii iyo macaasida ay ku jireen aad maarata kor ka salaaxayso lama rabo xaq bidcadii aad u caddayni shirkigiibaad u caddayni macaasida halaageedii waxaas ka yimid baa u caddaynaysaa laakiin biusluubin xasan oo rifqi iyo dabacsanaan iyo wanaag uu ku jiro qowl layin ah ayaa la rabaa inaad ugu sheegtid weeyaan marka dadka qaar markii tawxiidka iyo sunnada loo sheego oo qofka uu sidaa u gudbiyo uu leeyahay akhi maaragtay towxiidkan haddaad dadka keento dadku kala didina dadku kala saaraya towxiidka haddaad dadka u sheegto ummadda iskuma imaanayso haddaad bidcada ka sajriso ummaddiibaa kala yaacayso haddii aad marka waxaa rabaa xikmadii ma ahan oo ku leeyahay udcu ilaa sabiili rabbi bilxikmati walmawcidati alxasan oo xikmada ay rususha la timid rusushuba waxbay qarin jireen maya usluubkaa loo jeedaa laakiin xaqa waa inaa bayaaniso weeyaan xaqa inaa bayaaniso sluubkan inaa hagaagsato oodan dadka caayin oodan aflagaadaynaa la rabaa towxiidkana wax ma ma kala cayriyo sunnada dadka ma kala dirtee waxbay jamcisaa ummadda isku keentaa ummadda towxiidku isku keenaaye waxa waaye waa wax kala cayriyo oo wax kala ummadda kala fogeeyaa waa bidacda iyo munkaraadka iyo wax xun oo dhan baa dadka kala geeyo sunnada iyo diinka iyo tawxiidkuna dadka ayuu mideeyaa weeye udcu u yeer nebiyullaahi moxamedow annaasa dadkii ilaa sabiili rabbika rabbigaaga waddadiisii oo tawxiidkii iyo ugu yeer khayrkii islaamnimadii bilxikmati adoo xikmo ku dheehan walmawcidati alxasana waana wanaagsan dhexdeeda adoo ku dheehan la imow wajaadilhum marka maxalshaahidka waa kana wajaadilhum dadkii la dood bilatii xaaladii ay bilmujaadalati doodii allatii ayaduba hiya ayaduba axsanu midda wanaagsan ahayd yacni doodii wanaagsanayd kula dood baa la leeyahay dooda wanaagsana lagula doodayaay waa in dadkii aayaadka ilaahay loo caddeeyo loogu yeero waa in xujajkii ilaahay la tuso oo xaqii loo muujiyo aan waxba loo qarinin taasaa la rabaa aayaddaas fii suurati naxli bay ku jirtaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaa tujaadiluu ahla اlkitaabi ila bilatii hiya axsan aayaddaanna waa tii fii suurati alcankabuut weeyaan walaa tujaadiluu muslimiintiiyey halla doodina ahla اlkitaabi kitaabka ahalkiisii yani alyahuud wاnasaara wey yahuud iyo nasaara hala doodina ilaa bilatii xaaladii mooye iyo doodii hiya ayaduba axsanu midda wanaaga badnayd ah oo ahaa inaa xaqa u cadaysaan xujadana ku oogtaan ood maaragtay idinka oo usluubkii wanaagsan isticmaalayo ayaa la rabaa marka mujaadala kulligeed doodoo dhan muxaram ma aha dooda bilatihi axsan waa la rabaa oo qofka soo dhawaynayso khayrka u sheegayso adoo usluubkii hagaagsanaya wey maxaa yeele ambiyada iyo qoomkoodii jooddood baa dhex mari jirtay sida shiikuba uu noo keeni doono wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faagharta jidaalanaa faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu waa nebiyulaahi nuux oo rasuulka ugu horreeyo ilaahay uu soo diray ahaa markay ummadda tawxiidkii ka dhumeen oo shirkiga ay dhex dabaasheen ayaa nebiyulaahi nuux ilaahay soo diray qaaluu markaas waxay yidhaahdeen markuu tawxiidkii faray yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday fa agarta waanad badisay jidaalanaa doodeenni waad badisay aadaa doodaadii ay u fara badatay mar hadday sidaa tahay markaan wax dambe oo dood aan kaa yeelina lama arkee fatinaa noola noola imoowa noo keen bimaa tacidunaa waxa aad noogu goodinayso nagu tahdiidayso cadaabka aad leedahay markaad towxiidka qaadan weysaan shirkiga ka tegi weydaan waa laydin naarayaayo cadaab baa idin qabsanaya aada leedahay faatinaa bimaa taciduna waxaad noogu goodinayso nagu tahdiidayso noo keen bay yidhahdeen in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddii aad ka mid tahay wey marka nebiyulaahi nuux wuxuu kula dooday qoomkiisa bilatii axsan oo ahaa inuu yani tawxiidkii iyo cibaadatu llahi waxdahu laa shariika lah alla keliya in la caabudo oo aan shirkina loo samaynin ayuu kula doodayey weeyaan wa ahbara tacaala can muxaajati ibraahiima calayhi salaatu wasalaam wa ahbara wuxuu warramay tacaala allah sarreeye can muxaajati ibraahiima nabiyullaahi ibraahim doodiisii calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ammaana hana nabadgeliye maca qowmihi dadkiisii ou la dooday ayuu allah qur'aanka nooga waramay wa muusa wacan muxaajati muusa muuse xujaynsankiisii iyo la doodistiisii calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha ammaano hana maarata nabadgeliye maca fircawna uu la dooday iyadana qur-aankii waa uu noo waramay weeye nabiyulaahi ibraahiim qur'aanka aad bay dooda ugu badan tahay meelo badan rabbi uu kaga hadlay fii suurati albaqara nabruud ninkii ay mufasiriintu ku sheegeen markuu la doodayey alam tr ilى اladii xaaja ibrahima fii rabbihi an aataahu اllah اlmulk id qaala ibraahimu rabbiy اladii yuxyi wayumiit wuxuu markuu rabbinimo sheegto u yidhi alla waxbuu nooleeyaa buu yidhi waxna waa dilaa qaala ana uxyi waumiitu buu yidhi markuu intaa yidhi adna adna waxbaan dilaa waxna waa nooleeyaa oo qofna uu sii daayey qofna uu dilay ayuu wuxuu yidhi qaala faina allaha yaأtii bالshamsi min almashriqi faأti biha min almagrib allah allah halkaa ka keeno qoraxda ka soo saaro ee adiga haddaad macbuud tahay kaalayo galbeedka qorax ka keen buu ku yidhi markaasa fabuhita aladii kafar qur-aanka way ku badan tahay fii suurati alancaam waxaajahu qowmuhu qaala atuxaajuunii fi اllaah yacni waad ogtihiin doodaha uu la galay oo aad u tiro badnaa nebiyullaahi ibraahim dadkiisa uu la dooday iyo xataa inuu maarata asnaamtoodii kala doodi jiray oo dhihi jiray yani waxa weeyaan maada tacbuduun aifkan aalihata duuna اllahi turiiduun famaa danukm birabbi اlcaalamiin yani ilaa uu jejebsho asnaamtoodii uu burburiyo uu gaari jiray marka qur'aanka in badan rabbi kaga sheekeeya wakadalika nabiy llaahi muusa isaguna fircawn mujaadaladii ou la galay ilaa uu yidhaahdo markuu rasuulnimo nabiyllaahi muusa uu sheegtay aayaadkii mucjizaadka ilaahay uu siiyey niqaashka isagii fircawn dhex maray meel badanna qur-aanka aad ugu tiro badan tahay arintaasoo dhan mujaadalada iyo muxaajaadkaasi doodaasi waa bilatihi axsan wey dadka oo xaqa iyo tawxiidka loo sheego oo usluub wanaagsanna loogu sheego wey wa fi sunnati sunnada dhexdeedina waxaa ku sugnaa dhexdeeda dikru muxaajati aadama wa muusa calayhim asalaatu wasalaam nabiyulaahi aadam iyo nabiyulaahi muusa doodoodii iyo xujaytankoodii ay xujaytameen labadaba calayhim asalaatu wasalaam ayaa sunnadii nebigana ku sugan oo ayaga laftoodii ayagoo ambiye ilaahay islaa ayay wada doodeen oo maal xadiidkaas bukhaari iyo muslim iyo keyrkood bay warinayaan wa xadiidu abi hurayra maxaajaadka oo nabiyulaahi muusa iyo nebi aadan dhex maray doodda dhex martay waxa weeyaan bukhaari iyo muslim biyo keyrkoodba way soo saareen abu hurayrana nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigi yidhi calayhi salaatu wasalaam ixtaja aadamu wa muusaa waxaa xujaytamay nabiyulaahi aadam iyo nabiyulaahi muusa faqaala muusa nabiyulaahi muusa hadalka la hormariyoo yidhi anta aadamu aladii khalaqaka allahu biyadihi wanafaka fiika min ruuxihi waasjada laka malaa'ikatah waaskanaka jannatah akhrajta annaasa min aljannati bidanbik waashqaytahum hadalkaasuu ku yidhi nabiyulaahi muuse ayaa nabiyulaahi aadam ku ohanay wuxuu yidhi aadamow waxaa tahay buu yidhi aadamkii ilaahay uu abuuray oo gacantiisa ku abuuray gacantii alla uu ku abuuray baa tahay axadka ilaahay naftiisa ruuxda uu ku afuufay allah ruuxdiisa uu ku afuufay baa tahay axadkii waxaa tahay malaa'igta uu u sujuudiye u sujuuda yidhi oo malaa'igta ilaahay oo kiraam wanwanaagsanaa ee loo sujuudiyey u sujuudeen baad ahayd waxaad ahayd qofkii jannada la dejiyey oo guri looga dhigay baad ahayd markaasuu yihi akhrajta الnaasa min aljannati bidambik waashqaytahum dadkii ayaad waxaad ummadiibaad jannadii ka soo saartay ood hoojisay dembigaaga adiga aad gashay geedii ou cunay wey nabiylahi aadam ayuu nabiylahi muuse kula xujaytamaya adaa dadkan dhibkan adduunkan iyo rafaadkan adaa u sababay buu ku yidhi mar intaa markuu yidhi baa nabiylahi aadam jawaabay markaasuu qaala aadamu yaa muusa anta aladii istafaaka allahu birisaalatihi wa bikalaamih وأنزل عليك التوراة أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني يعني وxuu yidhi muusow adiguna waxaa tahay أxadkii allah uu doortay oo risaaladiisii oo rasuulnimada uu doortay hadalkiisii inuu rabbi la hadlo oo u doortayna waad ahayd buu yidhi allow kaliimullaahi baad ahayd wuxuuna kugu soo dejiyey kitaabkii towraad ahaa buu ku siiyey oo adiga soo dejiyey ma waxaad igula dagaalamaysaa arin allaah ou horay iigu qoray qadarkiisa cilmigiisa asaliga ahaa intaan aniga lay abuurin ka hor qadar la ii qoray miya aniga ugula dagaalamaysaa geedkan inaa cuno waa ii qadarnayde ma taasaa qadarka ilahay igula doodaysaa buu yidhi markaasuu nebiga kale xukumoo yidhi faxaja aadamu muusa aadam uu ka xujo badiyey muuse waa ka adkaaday buu yidhi xujadii uu kaga adkaaday salawaatu اllaahi wasalaamu calayhima marka mujaadaladu hadday nooc tahay ixqaaqu lxaq ay tahay waa iska bannaan tahay waa shay fiican weeyaan taasu ujeedaa weeyaan wanuqila can isalafi salafkeennii waxaa laga soo guuriyey ridwaan ullaahi calayhim munaadaraatun kafiira doodo fara badan munaadara waa dood fara badan ay dhexdooda doodeen wa kulluhaa laakiin doodahaas dhammaantood min aljidaali ilmaxmuudi yacni waxay ahayd doodii wanaagsanayd oo la mahdiyey oo fiicnayd bay ahayd alladii jadalkii iyo doodii tawafara fiihi oo ku farabata dhexdeeda alcilmu wاlniyatu wاlmutaabacatu waadab اlmunaadar intuba ay ku fara badatay yacni doodii salafka dhexdooda dhex mari jirtay ama ayaga dhexdooda ha doodeen ama dad ahlu bidaca ha qamciyeen ama hala doodeene waxaa ku fara batay cilmi fara badana laga kasbayey niya saalixa bay lahayd oo niyad wanaagsan bay lahayd mutaabaca bay lahaydoo nabilaahi maxamed baa lagu raacayayo mid maaragtay bidca ah ma aynan ahayn mid la ilaaliyo aadaab ulmunaadara aadaabta ay leedahay doodu ayaa la ilaalinaya weya twafara fiihi waxaa ku fara batay alcilmu cilmigii waniyatu aniyatu saalixa niyaddii wanaagsanayd walmutaabacatu raacitaankii nebi moxamed la raaco wa adabu lmunaadara dooda aadaabteedii wanaagsanayd ayaa intaba ku tiro badanoo laguma faa'iidaysanayo jadal kasta oo kutubta munaadaraadka ay salafkeenni ridwaanullaahi calayhim iyo dadka ahluxadiidka ay la yeelan jireen dhexdooda ama ama dhexdooda bayna ahli sunna ama dadka kaleeto oon maarata ahlu sunnaha inay la yeelan jireen altaxdiiru min mujaalasati ahli اlahwaa fasalkaana waa fasalkii ugu dambeeyey kitaabka qaybtan cunwaankan kii noogu dambeeyey wey markuu israacinayna altaxdiiru yacni digitaan laga digo min mujaalasati ahli اlahwaa min mujaalasati ahli اlbidac dadka ahlu bidaca la fariisigooda lala fariisto in laga digaa ayuu cunwaankan noogu dhigay wey musanifka marka wuxuu leeyahy raximah اllahu waxadara ahlu sunnati min mujaalasati ahli اlahwa waxadara way digeen ahlu sunnati dadkii ahlu sunnaha ahaa min mujaalasati ahli اlahwa dadka ahlulahwaaga la yidhaahdo iyo walbidaci wa ahli lbidaci ahlu bidcada dadka ah ayay la fariisigooda ka digeen mujaalasa inay la fariistaan bay ka digeen maxay uga digayaan taxdiiran digid oo shadiidan adag bay ka digeen si adag bay uga digeen dadka ahlubidaca in lala fadhiisto oo cilmi laga qaato oo ayaga la dhagaysto warkooda lala saaxiibo bay ka digeen weeyaan maxaa yeelay sababtu waa maxay lianna mujaalasatahum la fadhiisigooda lala fadhiisto fiiha dhexdeeda waxaa ku sugan dad ahlubidacba haddaad la fadhiisato mukhaalafatu amri illaah amarka alle ood khilaafto ayaa ku sugan weeyaan oo amarka ilaahay la khilaafaya kee waxaa weeye hay-adaha ku jiro fii suurati nisaa iyo suurat lancaam oo dadka ahlu zayqa inaan lala fariisanin tilmaamayo ayaa loo jeeda aayadda wuu noo keeni doonaa aayadda fii suurat ancaam ku jirto laakiin midda suurat maaratay nisaa ma noo keenin oo maala suurat nisa aayadda ku jirtaa waxa weeye waqad nazla calaykum fi اlkitaabi an idaa samictum aayaati اllaahi yukfaru biha wayustahzau biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أيضا سويا وحال إذن كسو دجي كتابكيني نحديس وحال كسو دجيي حداتي مسلمينتي حدي آد مقشان ضد آياتك إلهي يعني مارتي كجيس جيس يكو قالوب إياهي كجيس جيس يا مقشان لذاتك أهل بدعة يا أهل الزيغ آياتك إلهي لكو عيار يعني haddii aad maqashaan falaa taqcuduu macahum hala fariisanina hala fariisanina xataa yakuuduu fii xadiiin hayri ilaa ay xadiid kala galaan war kale ay galaan oon kaas ahayn aayaadka ilaahay wax laga sheegayay ahayd haddii aad la fadhiisataan marka inakum idan miluhum ayagoo aayaadka istihzaa ku samaynay aad dhex joogtaan oo idnan ka sajrinin waxa way idinkana markaas ayagaa la mid tihiin marka ilaahay dadka munaafiqiinta iyo kufaartana naarta ayuu ilaahay ku jamciyaa ku kulmiyaa wey marka aayadahaas ayuu mukhaalafan amrilah hala fariisan intaan la yidhi ayuu khilaafay buu ujeedaa wahiya mujaalasada lala fariisto ahlubidaca ahi waa calaamatu maxabatihim ahlubidaca jacaylka aad jeceshahay calaamadeeda wey mar hadda ahlubidac la fariisato waxay calaamad u tahay inaad dadka ahlubidaca jeceshahay wa mujaalisuhum kooda la fariistana dadka ahlubidaca mujaaliskoodii kii la fariisto calaa khatarin khatar buu ku sugan yahay diinkiisii oo ah min alinqiyaadi hogaansan u hogaansamo ilaa dalaalihim baadidooda u hogaansamo wa mutaabacatihim raacitaankoodii calaa baailihim baailkooda uu ku raaco inuu u hogaansamo khatartaas ayaa ku sugan wey markaad la fadhiisato maxay dhihi jireen man jaalasa jaanasaa la yidhahda man jaalasa jaanas dadka aad la fadhiisato ood la joogto baad la jinsi tahay oo lagugu tiriyaa wey dadkaasaad la mid tahay wey kuwa umaad la mid noqonaysa marka soomaalidu way tiraa deriskaa diintiisa kuu yeelaa soo maa qofka aad la deristo asna oo isku diin baad noqonaysaan saasoo kale ba yidhaah marka arrintan salafkeenna way ka digeen ridwaan ullaahi calayhim qofka markuu ahlu bidac yahay inaad la fadhiisato oo aad maaragtay waxayna tusaysaa inaad jeceshahay la fadhiisigaas baana la ka digay qaala ibnu taymiya raximah ullah alimaam ibnu taymiya baa wuxuu leeyahay allah u naxariistee wاlbidcaة alatii yucaddu biha الrajulu min ahli اlahwaaءi ma اshtahara cinda ahli اlcilmi bالsunnati mukhaalafatuha lilkitaabi wالsunna kabidcaةi اlkhawaariji wاlrawaafid wاlqadariyati wاlmurji'a buu yidhi wuxuu yidhi wاlbidcaةu bidcadii allatii bidcadii yucaddu lagu tiriyo biha ayadaba alrajulu ninkii lagu tirinayo qofkii min ahli اlahwaa inuu ka mid yahay bidcada saaxibkeeda lagu tiriyey inuu dadka ahlubidaca ka mid yahay waxay tahay maa shay wey ishtahara shuhroobay oo caan noqday cinda ahli اlcilmi bisunna dadka sunnada nebiga yaqaano oo ahlucilmiga ah oo sunnada cilmiga ulihi agtooda waxaa weeye mukhaalafatuhaa khilaafideedii lilkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada ay khilaafto w ay shuhrowday weeye yani taas dadkaasi la dhihi karo waa ahlubidac waxaa weeye ka bidcati alkhawaarij afar bidcoo tirinaya dad ahlubidaca ka mid a bidcat khawaarijta dadka la yidhahda bidcadoodii waalrawaafid wa bidcat raafidada oo shiicada ah yacni maaragtay bidcadoodii iyo wاlqadariyati kuwii qadarka ilaahay inkiro qadariyada la yidhaahdo bidcadoodii wاlmurjiati wa bidcat iyo murji'ada qolada la yidhaahdo yacni ma aragtay bidcadoodii afartaas ayaa ciddii qabto oo qofka ictiqaadiyo oo lagu yaqaana mid ka midihi ayuu mubtadic yahay weeyaan afartaas marka shiikhu hadda afar buu sheegay nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tiriyey yacni dadka firqa naajiya mooye yacni laba iyo toddobaatan firqadood inay ahlu dalaal yihiin ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka culammada waxay yidhaahdaan hadalkaas oo sheekh maaragtay sheekh ibnu uu sheegay waa afarta asalka u ah labayo toddobaatanka firqadood oo ahlu dalaalka ah afartaasaa asal u ah khawaarijta waa nimankii saxaabada ridwaanullaahi calayhim gaalaysiiyey oo la dagaalamay cali bn abi aalibna iyo maaragtay ou laayey oo baaba'shay bay ka mid ahaayeen raafidada qolada la yihahdo waa kuwa aalubeytka khulubigu ku sameeyo saxaabadana tagfiiriyey sida abubakar iyo cumar iyo maaragta gaalaysiiyey waa waxaa hadda nimankaa shiicada ah oo eraaniyiinta iyo ama eraan ha joogeen ama bakistan ha joogeen meel walba ha joogaane ama yeman ha joogeene kuwan xuutiyiinta la yidhahday waxa lamidka eh raafida la yidhaahdaa alimaamiya اثna cashariya la yidhaahdo qoladaasna waa bidcadoodii ayagana mubtadicadii ka mid ahaayeen qolada yani qadariyada la yidhaahdana waxa wey waa kuwii qadarka inkiray oo odhanaya alamru unuf oon kutubteenna horay darsigeenna hore ugu soo marnay wax ilaahay og yahay maba jiree qadar wax la yidhaahda ma jiro qofka asagaa ficilkiisa samaysto wuxuuna ilaahay ma ogaan karo ilaa ay waxa dhacaan kadib waxa odhanay qulaadooda ay leeyihiin iyo wax lamidka ah weeyaan murji'adana waa kuwa yacni iimaanka yidhaahdo ma siyaado mana kordho mana nusqaamo oo saxaabadii iyo jibriil iyo iimaanu yani iimaankooda inuu la mid yahay farcawn iyo wixii la mid ah iyo abujahl oo kale la mid ah ayay qabaan oo waxay leeyihiin waa almacrifatu biاlqalbi marba haddaa ilaahay macrifat اllahi biاlqalb alla haddaa qalbiga ka ogaato khalaas waa qulaadoodii weeyaan ay odhanayaan horaan usoo sharaxnay kutubta darsigeenna duruusteenni horaan kaga soo hadalnay afartaas marka sida uu leeyahay alimaam abulqaasim aلzanjani kitaabkiisa yacni maaragtay eh, manduumadiisa raa'iyada ah markuu sharxayo sharxeedaas wuxuu ku odhanayaa yacni hadal wuxuu leeyahay afartaa markuu sheego oo afarta ugu waaweyna wuxuu leeyahay uma taxazaba kullu waaxidin minhum amaani casharata firqa yacni afartooda mid kastoo ka midihii waxaa ka farcantay oo ka taxasubtay siddeed iyo tobanaa ka farcantay buu leeyahy marka siddeed iyo toban marka afar ku dhufato waa labiiyo toddobaatan wey labiiyo toddobaatankii firqa marka halkaasi ka soo baxaya firqo kastaa siddeed iyo tobana ka farcantay firqadan mid kastaba sideed iyo toban firqo ayaa ka baxday marka labiiyo toddobaatankii nebigu uu sheegay ayaa markaa imaanaysa weeyaan marka hadalkaas marka sheekhulislaam ibnu taymiya uu sheegay waa asalka ay ka farcameen madaahibtaas aad arkayseen waxa maanta waxa jiro yacni zaman kastana way un jirayaan inta ilaahay ugu talagala wixii tirtirmo mooye waxa weeyaan khawaarijtii afkaarteedii mar walba way jiraysaa waa la wataa raafidadii waa ujeedaa ducaad weeye khawaarijtii ducaad waa maanta aaday u muuqdaan labadaba aaday u wada muuqanaya qadariyadii waa jiraan haba ha qarsoodaan hadday rabaan laakiin waxba un ka jiro murjiadii way jiraanoo ayaga laftoodii waa dadka yani wa firqooyinkaas waa wax wada jira wey aaraadaas waxunbaa laga haystaa wey qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi isagoo ahlubidaca ka warramaya وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت هدي أدركته الذين كوا يخوضون لحدبالنا في آياتنا آياتنا نحقلي برنتو ذي استهزاء جاس جاس يكو كفر ونحقلي هذا أدركته آياتك وآياتك التنزيلي هاو كتابك سنة فأعرض عنهم اسكي جيس وكتك غفيهم xataa yakuuduu ilaa ay dhex dabaashaan ay galaan fii xadiiin war oo ayrihi asaga aan ahayn midaan midkaan ahayn ay galaan oo hadalkan diinta ay wax kaga sheegayaan yani midaan ahayn ay galaan waimaa yunsiyannaka shayطaanu haddii shaydaan ou ku halmaamsiiyo oo aad sidaa ula fadhiisato falaa taqcud markaad ha fadhiisanin bacda adikra ay bacda اtadakuri markaa xusuusta dabadeed markaa xusuusata kadib ha la fadhiisan maca alqowmi kuwa kufaarta ah oo aalimiinta ah, macooda ha la fadhiisanin aayaadka ilaahay ku gaaloobeen oo ku jeesjeeseen qofka aayaadka ilahay ku jeesjeeso ku gaaloobana yani ku kufriyana waa kaafir weeyaan qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas baa wuxuu leeyahay aayaddaa markuu fasirayo dakhala fii haadihi alaaya aayaddan waxaa soo gelaya oo fii suurati alancaam ku jirtaay kullu muxdiin mid kasta oo bidco la yimaado fidiini diinkana wax ku soo kordhiyo kullu muxdiin mid kastoo soo kordhiyo oo keeno fidiini diinka wax cusub ku soo daraay ayaa aayaddaa soo gelaya wa kullu mubtadicin mid kasta oo mubtadic ah ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro saas u soconayaan aayaddaas way camimaysaa weeye mubtadic kasta kulligii aayadaasaa qabsanaysa buu leeyay naqalahu hadalkaa waxaa ka soo guuriyey cabdullaahi bni cabaas naqalahu warkaa waxaa soo guuriyey canhu can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas waxaa ka soo guuriyey albagawiyu fii tafsiirihi alimaam albagawi kitaabkiisa macaalim tanziil la yidhaahdo tafsiirka ayuu ku soo raray weeyaan wa qaala ibnu jariirin aabariyu ibnu jariir atabari oo imaam mufasiriin ah mufasiriinta imaamkoodii lagu itlaaqo ayaa wuxuu leeyahay wa fii hadihi alaayati الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم wafii haadihi alaaya aayaddan dhexdeeda waxaa ku sugan addalaalatu tusitaan addalaala addilaala addulaala intaba waa la yihahdaa daalka oo muallafaa la yihahdaa god kordhig hoos dhig intaba isku mid weeye daliilnimo wax ku tusayo alwaadixatu ee cad ayaa dhexdeeda ku sugan cala annahyi reebitaanka laga reebo can mujaalasati ahli lbaail dadka ahlubaailka la fariisigooda lala fariisto yacni la fariisigooda wax reebaya ayaa ku sugan aayaddaasi min kulli nowcin nooc kasta oo dadka ahlu baailku ay yihiin min almubtadicati dadkii ahlu bidaca ah wاlfasaqati kuwa faasiqiinta oo fisqiga iyo fujuurka iyo xumaanta la imaanaya goorma laakiin cinda khawdihim fii baailihim markay baailkooda dhex dabaalanayaan oy dhex galaan yacni la fariisigooda nahyigiisii ayay ay tusinaysaa aayaddaasi weeyaan hadalkaas ayuu alimaam ibnu jariir الطabri ayuu aayaddaasi ku fasiray weeyaan qaala ibnu cabaasin cabdulaahi bn cabaas baa wuxuu yidhi laa tujaalis ahla alahwaa'i laa tujaalis hala fadhiisanin ahla alahwaa'i dadka ahlulahwaaga la yidhaahdo ahlubidaca hala fadhiisanin maxaa yeelay fa inna mujaalasatahum la fadhiisigooda lala fadhiistaay mumridatun mid jirinayso weeye cudur ku ridayso lilqalbi qalbigii bay cudur ku ridaysaa oo jirro u keeni dadka ahlbidaca ahoo lala fariistaa waa mumridaة liqalbi yani waay la fariisigaas aad la fadhido ba qalbigaada cudur ku ridaaya cudurkana waa bidco wey bidcuu kugu ridayaa wey aarkan cabdulahi bn cabaas alimaam اajuri iyo wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa shariica bisanadi صaxiix wakadalika ibn ibnu ba cukburi fii ibanati اkubraa ayuu ku soo saaraa weeyaan salafkeenni marka ridwaan ullaahi calayhim mujaalasada dadka ahlu bidac ah oo lala fadhiisto way ka digi jireen hadallo aad khatar u ah ayayna soo laga soo guuriyaan sufyaan athawri raxmat ullaahi calayhi imaamkaas muxadidka ah ood garanaysaan baa wuxuu dhihi jiray man asqaa biudunihi biudunihi ilaa saaxibi bidcatin kharaja min cismat illaahi wa wukila ilayha yacni albidac yacni wuxuu dhihi jiray qofka u dheg raariciyo man asqaa biudunihi dhegtiisa qofka u raariciyo ilaa saaxibi bidca nin mubtadica ah oo bidco u saaxiib ah qofka u dheg raariciyo hadalkiisa aad u dhegaysta kharaja min cismat illaahi alla dhowristii ou dhowri lahaa waa ka baxay qofkaas ilaalintii rabbi uu ilaalin lahaa waa uu ka baxay buu leey markaasaa waa wukila ilayha bidcadiibaa loo wakiishaa markaasuu mubtadic sidaa ku noqdaa wey aarkaas sufyaan athawri abu nucaym ayaa kitaabkiisa xilyat اlwliyaa ayuu ku soo saaraa ibnu baطl cukburina sidoo kaleeto alibanat اlkubraa ayuu ku soo saaraa weeye alfudayl ibn ciyaad oo shiikhii xalay aan ka soo sheekaynaynay isagana waxa weeyaan yacni waxaa laga soo guuriyaa hadal aad aad u tiro badan haddaa kitaabka sharxu sunna libarbahaari aada akhriso aadaad ula yaabaysaa yani hadallada uu ahlu bidaca isu uga digaya shiikhaas raxmat ullahi calayh wuxuu dhihi jiray laa tujaalis maca saaxibu bidca saaxibu bidca ha la fadhiisanin fa innii akhaafu an tanzila calayka lacna waxaan ka baqayaa haddii aada la fadhiisato lacnad inay kugu soo degta baan ka baqayaa buu leeyay ahlu bidaca ha la fadhiisato lacnad baa kugu soo degayse iska ilaali ha la fadhiisanin aharkaas alimaam laalikaa'i kitaabkiisa harxu sunna harxu ictiqaadi usuuli ahl sunna ayuu ku soo saaray wakadalika imaam اlbayhaqi fii shucab اiimaan ayuu ku soo saaraa weeye mar kale wuxuu leeyahay alfudayl ibn ciyaad idaa ra'ayta صaaxiba bidca fii ariiqin fajuz fii ariiqi gayrihi haddii aad nin mubtadica taqaano ahlubidaca jid ou kaaga hor yimaado ka leexa waddo kale qaad ka leexa hortegin waddo kale qaad buu dhihi jira oo ka leexa weeye marka dadka mujaalasada dadka ahlu bidaca lala fariisto diin la'aanay dadka dhigtaa diin la'aanay dhigaysa waxaa jira nin la yidhaahdo cumraan ibn xutaan alkhariji ninkaas yani mael waa cajiib wey cimraan ibn xutaan ninkaas wuxuu ahaa nin ahlu xadiidka ka mid ah oo dadka ahlu sunnaa ka mid ahaan jira cimraan ibn xutaan wuxuu dhintay sanadkii siddeetan iyo afartii hijrada markay ahayd ayuu dhintay ninkaas wuxuu ahaa nin ahlu sunnaa buu ahaa markaasaa gabar wuxuu jeclaaday aad u quruxsan laakiin khaarijiyad ah oo khawaarijta ka tirsan gabar quruxsan oo maarata khawaarijta ka tirsan ayuu jeclaaday isagana waxaa la yidhahda nin foolxun buu ahaa nin aad u foolxun u ahaa bay yidhahda marka gabadhaasuu jeclaaday markaasuu yidhi gabadhaas waa guursanahayaa khaarijinimadaan ka soo saaraya khawaarijnimadaan ka saaraya gabadhiibuu guursaday markuu guursaday ayuu wax ugu yeeray sunnadii sunnada ugu yeeray inay bidcada ka soo tagto khaarijinimada ka soo baxdo waa ka diiday say u waday markii dambe asaga khaariji ka dhigtay isagaa madhabkii iyadaa ku xoog badisay maadaama uu jeclaa markaas isagii khaariji uu noqday waa ninka aad og tihiin oo gabayada markii dambe ka tiriyey markii cabdiraxmaan bni muljim uu dilay cali bni abi aalib uu dilay ninkaas khaarijiga ah cali markuu dilay imaam cali bn abi aalib amiir اlmuminiin markuu dilay gabayg gabayuu tiriyey wuxuu yidhi markii cali la dilay gabayga uu tiriyey yaa darbata min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluga mini اlcarshi ridwaana inii laadkuruhu yowma faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana akrim biqowmin butuunu اطayr qabruhumu lam yakhliuu diinahum bagya wacudwaana hadallo sidaasoo kale ah ayuu tiriyey wuxuu ammaanayaa ninkii khaarijiga ahaa ee cali ibn abi aalib amiirulmu'miniin dilay ayuu ammaanaya markaasuu yidhi darbo waa taqaanaan waa wixii lagu dhuftay wey yaa darbatan min taqiyin kulaha yacni cali bn abi aalib darbadii ku dhacday nin taqiyo ilaahay ka baqaya ka soo fishay buu leeyahy markaasuu yidhi maa araada biha ulamaba jeedin ninkaasi muraad kale ma lahayn ilaa liyabluqa min dilcarshi ridwaana inuu allihii carshiga u saaxiibka ahaa raallinimo ka helo ka gaaro mooye wax kale maba u jeedin cali markuu dilayo ilaahay inuu dilcarshi ou rido ka helou rabo yacni cali bin abi aalib dilkiisa marmar yacni qofka janno ku raadsanaya ka warran zamankaas dadkii joogay buu ahaaye maanta dadkeenna joogaa halkee joogaa kuwa khawaarijta oo wax walba bannaysanaya halkaasay marayeen markaasuu wuxuu yidhi inii la adkuruhu ninkaasaan ka sheekaynayaa yowman maalin baan xus sheegi doonaa wa axsibuhu waan u malayni maalinta qiyaamow ka hadlaa awfa albariyati cinda allaahi miisaana inuu noqdo makhluuqa markii la miisaamo qiyaamo la tago kan ugu miisaanka culus inuu noqon doono qiyaamaha ayaa rajaynaya lanna cali buu dilay kulaha cali bn abi aalib buu dilay halkaasuu leeyahy halkaasuu gaaraya markaasuu khawaarijtii ammaanaya uu leeyahay akrim biqowmin dad maxaa wanaag badiyey butuunu اطayri qabruhumu yani qabrigooda u noqona waa shuhada buu leeyahay khawaarijtii la dilayna shuhado wey lanna ninka shahiidka bixawaasi uyuur ayay ku sugan sidoo nebigu sheegay shuhadadii marka shimbirihii calooshoodiiba naftoodiiba aaba qabri looga dhigay buu leeyahy kuwaas wanaag badana lam yakhliduu diinahum bagyan wacudwaana diinkoodina ma ayan ku khaldin kumana darin dulmi iyo maaragtay iyo xadgudub iyo wax lamid a ma aynan ku samaynin marka qofka ninkaasi maxaa gaarsiiyey inuu halka cali bn abi aalib kii dilay oo ammaano yani inuu sheego inuu rido ilaahay helayo maxaa gaarsiiyey heerkaas mujaalasadaa gaarsiisa soo ma naad ah, khaarijiyad ah buu maaragtay la saaxiibay oo la fadhiistay madhabkiisana ay gelisay marka qofka dadka ahlubidacaa lalama fadhiisto ninkaas marka gabaygiisii culummo badanna radisay jawaanib badanee dad badan ku radiyeen waxaa ka mida nin maaragtay culimmadeenni wanwanaagsanaa ka mida ayaa radiyo wuxuu yidhi darbadaa markuu ka hadlayay bal darbatan min shaqiyin maa araada biha ila liyabluga min dilcarshi khusraana inii laadkuruhu yowma faaxsibuhu ashqa albariyati cinda allahi miisaana yacni jawaabtiisuu siiyey maarata iska daa inay mid ilaahay ay jecel yahay ay tahaye waxay ahayd darbatan min shaqiyin nin taqiya kama imaanine dhifashadii lagu dhuftay cali bn abi aalib nin shaqi bay ka timid buu yii hoogay oo ahlunaar ah bay ka timid buu ii maa araada bihaa dan kale ou ma aysan jirin ilaa liyabluqa min ilcarshi allihii carshigu u saaxiibkaah inuu ka gaaro khusraanan khasaare inuu ka gaaro mooye maqsad kale uu leeyahay aanan jirin markaasuu yidhi inii la adkuruhu hadalkiisu laftiisoo bedelay waan sheegayaa buu yidhi yowman maalin waaxsibuhu waan u malaynayaa ashqa albariyati cinda allaahi miisaana dadka alle agtiisa ugu hooga badan miisaanka inuu qiyaamo kaas ka mid yahaan aan ogahay buu leeyahay aan anna xusayaa buu yahay marka mujaalasada dadka ahlubidaca ah aad iyo aad in layskaga ilaaliyo weeyaan hadda zamankeena nairobi dadaa nala jooga rag baa sumuum faafiyo cajaladaha intaa ummadda gaalaysiinayo yacni maaragtay shacabka dhan kufaar ka dhigayo dowladihii gaalaysiinayo yacni ficilkii khaarijiga khawaarijta ah tilmaamayo dadka ku tarqiibinayo oo wado qaaraa intay sameeyeen waxay yidhaahdeen ajaladihiisaan cajaladahoodan dhegaysanana saa u radinno markaas ayaga min xayu laa yashcur ay afkaartii qaateen min xayu laa yashcur ayuu qaatay isagoon dareemayn ayuu afkaartii qaatay marka waxaa weeye aad iyo aad in layskaga ilaaliyo mujaalasada dadka ahlubidaca dhagaysigooda in layska ilaaliyo baa la rabaa hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina mxamedi waali sabi wslm kitaabku waa noo dhammaaday wixii aan ku gafnay ilaahay subxaana wa tacaala hanoo dambi dhaafo wixii aan waafaqnayna ilaahay xaggiisa ka ahaatay subxaanahu watacaala shiikhii kitaabkan alifayna ilaahay ha u naxariista subxaanahu watacaala miisaankiisa ilaahay aakhara allah ugu daro dembigiisa allaha dhaafo jannada allaha siiyo annagana ilaahay ha naga dhigo muctaqadkaas ahlusunnaha sunnaha kuwa ku dhaqmo ilaahay ha naga dhigo kuwa ku dhaqmo oo ku dhinto oo qiyaamana ilaahay ahlu sunna iyagoo uu soo saaro ilaahay ha naga dhigo subxaana watacaala ahlu bidaca iyo ahlu sharta iyo maaragtay fisqiga iyo wax xun oo dhan ilaahay ha naga ilaaliyo ilaahay sunnada ha nagu dilo annagoo mu'miniina allahna oofsado annagoo mu'miniinahoo maarat sunniyiinana ilaahay hana soo saaro hada wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waali saxbi